bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin fa ama asilatu facalaa darbayni jumlatin wa shibhi jumlatin waljumlatu calaa darbayni ismiyatin wa ficliyatin ilaa aakhirih <clears throat> eh, waxaan ku dhex jirnay macaariftii si gaar ana waxaan uga jirnay eh, mowsuulaadkii marka mawsuulaadkii aan soo sharaxnay oo inay laba u qeybsamaan xarfiya wa ismiya midka ismiyadana laba uu sii qeybsamo mid khaasa iyo mid mushtarak ah ayagii markaa lasii tiriyey yaa intan waxaan ka galaynaa mawsuulka markuu macaarifta ka noqonaya u ka mid noqonaya waxaa u shardiya in uu sila wata baa marka maadaama siladii ay mukamila lilmawsuul laa yastagni canha almawsuul waxay noqotay in ayda la cadeeyo waxay noqon karto marka musanifku wuxuu leey fa ama asilatu shayga silada dhacayo oo mawsuulka lala xiriirinaya fa calaa darbayni laba qeyb weeyaan jumlatin iyo washibi jumla mid jumla a oo jumladaasna ay imaan doonto sida musanifka sheegay ismiya iyo ficliya iyo shibhi ljumla shibhu ljumla waxaa loogu magacaabay waa darafkii jaari majruurka shibhu ljumla loo yaqaanaa sababtana waxa waaye idaa tacalaqa aljaaru walmajruuru biismin aw bikownin caam fahuwa mufrad u noqonaa haddaan iraahdo jaa mathalan muxamadu fi daari haddaan idhaahdo haddaa fi daaridaas jaaru majruur mutacaliqun bikaa'inun lagu tacaluqiyo mufrad u jaari majruur ku dhamaaday lianna mutacalaqahu mufrad waay haddii aan idhah muxamadu fi daari oo aan idhaahdo fi daari wuxuu ku tacaluqaa istaqara istaqara ficil maadi waa faacila u qarsan jumlow marka ku dhamaaday oo jumlow ku tacaluqay marka fahuwa bاctibaar yasluxu an yakuuna mufrada bاctibaari maa yatacalaquhu wa bاctibaar anahu yantahi ilى jumla fayakunu jumla markaasaa waxaa layihi maadaama labadii u udhexeeya shibljumla ha lagu magacaabo wاljumlatuna calىa darbeyni laba qeybay u qeybsataa ismiyatin wa ficliyatin wa sharطuhaa amraani jumlada shardigeeda waa laba amr axaduhumaa an takuuna khabariyatan horta inay tahay waay khabariya acnii waxaan u jeedaa muxtamilatan lisidqi waalkadib jumlada khabariyada ah dalabiyaday kasoo horjeedaa dalabiya waxaa weeyaan waxaan ii qabaniya haddaan ku iraahdo hadalkaas aniga codsi weeyaan codsi lama yihahdo been waa ama waa run lama yihahdo liannahu adaan wax kaa dalbaya adiga ma fuli ama ha fulinin laakiin khabariya wax baan kuu sheegaya wixii aan kuu sheegay waxaa dhici karta inuu yahay run waxaa dhici karta been haddaan ku irahdo hadirtaan maata fulaanun haddaan ku irahdo waa khabar waa jumla khabariya marka hadalkaas inuu run yahayna waa dhici karta inuu been yahay waa dhici kartaa saasaa loo kala yaqaana falaa yajuusu ma banaano jaaa aladii kiibaa yimid idribhu garac liannahu idribhu waa jumla dalabiya oo amar ah dalabkii sideedii kamid ahayd ayaa loo jeedaa jaa aladii baa yimid idribhu garaac haddii la yidhaahdo jumla dalabiyay noqonaysaa waanad arkaysaa oo macnaba kama bixinaysa ninkiyaa yimid garaac ninkiyaa yimide waxa weeyaan ninkii yimid waa mid ninkii horta jaa aladii kii yimid idribuu garaac idribugaas asiga miya mase xataa lama ogo walaa jaaa aladii bictukahuna ma banaano jaaa aladii kiibaa yimiday bictukahu waan kaa gaday yani kayf idaa qasadta bihi linshaa haddaad ula jeedid bictukahudaas shay hadda la bilaabayo laakiin haddii ay ula jeedid jaa aladii kiibaa baa bictukahu aan kaa gaday kii shalay addoonkii shalay kaa gadaa maanta yimi sax laakiin haddaad tira haddaan kaa gaday hadaad in kunta taxkii can ilbayci aladii waqaca fa hada saxiix haddii laakiin aad u jeedid jaaa aladii bictukahu inshaa kii baa yimid hadda waan kaa gaday asigii jumla inshaa'iyay noqonaysaa macnihiina saasaa laqba ahaan u dhexeey jaaa aladii kiibaa yimid bictukahu waan iyo jaa aladii kiibaa yimid bictukahu aan kaa gaday shalay oo kale hadday marka ishaa tahay ma ansaxayso bikhilaafi jaaa aladii abuuhu qaa'imun way khilaafsan tahay oo abuuhu qaa'imun jumladaas waa jumla khabariya ah oo ismiya sii ah ninkii aabihiis meeshan iska taagay baa yimid ninka hadda meeshaan ka istaagay ma ujeeda haa maya waxaa yimiday midkan aabbihiis uu taagan yahay baa yimid ninkan taagan aabbihiis jaaa aladii kii baa yimid abuuhu qaa'imun waxaa noo yimiday aabbahan taagan wiilkiisii ay ka dhigan tahay wa jaaa aladii baa yimid kii darabtuhu aan garaacay kii aad macnaha aad u jeeda shalay sooma aan garaacay haa asigii baa maanta yimid macna la faa'iidaysta ilaadahay marka hal shardi kaas weeyaan an takuuna khabariya w athaani an takuuna mushtamilatan inay kulansato weeyaan calaa damiirin damiirkoo mutaabiqin mutaabaqayna lilmawsuuli damiir mawsuulka macnaha mutaabaqaynayo ifraadan wa tathniyatan wa jamcana lagala jeeda mutaabiqin lilmawsuuli fi ifraadi asaaba sheegay ka mutaabaqaynayo isku hal yihiin iyo wa tahniyatihi labayntiisa iyo wa jamcihi wa tadkiirihi wa taaniihihi bicnaa damiirka mawsuulka u laabanayo caaidkaas haduu mufrad mawsuulka hadduu mufrad yahay caaidkana mufradu noqonaa hadduu mawsuulka tathniy yahay noqdo damiirkana tathniyu noqonaa wahaakada ilaa aakhirihi marka maxaad leedahay naxwu jaa aladii akramtuhu hadda waa mawsuulkii akramtu ficli faacilkina siladii wa hu'daasna caa'idkii weeyaan waalcaa'idu damiirkaasna mutaabiqu lilmawsuuli fii ifraadihi aladiina waa mufrad akramtuhuna waa mufrad wa jaaءat alatii akramtuhaa fiir akramtuhaa haadina waa mufrad oo muanath ah maadaama mawsuulka alatii ou noqday mufrad muanath ah wa jaaءa aladaani akramtuhumaa alladaanidaas waa mawsuulkii akramtu waa siladii humaa caaidkana wuxuu u laabanayaa eh, alladhaani marka caaidka lama goyn kara fiiri jaa alladhaani akramtu haddaad tirahdid macnihi ma dhamaystirmo wa jaaءat illataani akramtuhumaa wa jaaa aladiina akramtuhum wa jaaa allaatii akramtuhuna macnihii hore baad aad u waa isla mid wqad yuxdafu damiiru sawaaءn kaana marfuuca naxwu qowlihi tacaala huma lananzicana waxaan waa soo sharaxnay matnigii baan ku soo sharaxnay liannahu waxaa adag ardaygii yatashawaq macluumada awal maara taridu lahu inuu macnaheedii ogaado haddii aad tiraahda matnigii aada u dul martid oo aad tiraahda sharaxaad ogaan doontaa waxaa laga yaabaa inuusan asagoo wixii u diyaarsanayn inuu maro marka waa lagu qasban yahay matnigii oo murakas ah in haddana la furfuro markii la sharxayo hadhow sharxina sharx sharax la dul saaray uu noqdo inay noqoto marka waxaan waa soo wada marnay waqad yuxdafu damiiru damiirkii oo caa-idka ahay oo mawsuulka u laabanay in la gooya dhici karto sawaaun waxaa e kaana damiirkaas marfuucan ahayaa naxwu qowlihi tacaala huma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashadu cala araxmaani citiya huma lananzicana waan siibi doonaa min kuli shiicatin shiicada dhammaanteeda macnaha kuwa isu gargaaraa shiica loo jeedaay oo gaalnimada isku bahaystay ayuhum ashaddu midkoodii u daran cala araxmaani citiyan midka ilaahay uga madax kakan diintiisa yaan ka bilaabi doonaa baa ilaahay u yiri marka hadda ayidii waxay ahayd mawsuul lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ayidu waxaa leeyahay waa ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi lananzicana min kuli shiicatin ayuhum w ayu mudaaf hum mudaafu ilayh mabniin cala sukuni fi maxali jarin ashadu khabaru limubtadain maxduufi taqdiiru huwa ashadu waljumlatu min almubtada walkhabari huwa ashadu laa maxala lahaa min alcraab liannaha silatu lmawsuul waalcaa'idu maxduuf taqdiiru huwa ashadu kaasaa loo jeedaa markaan ayida waxaa weeyaan sida ibnu maalik uu yihi ayun kamaa wa ucribat maa lam tudaf wasadru waslihaa damiirun in xadaf ayadu waxay kamid tahay uh, afar xaal ay leedahay saddex kamid ee afartaas xaalo waa mucrab hal xaal ay mabni ka tahay haddii ayada la idaafeeyo sadrusiladeedana la gooyo halkan xaalo ayum ashadu oo kale ayay mabni ka tahay inta kale mucrab weeyaan ay ay ladii huwa ashadu marka huwadaasa caaide marka caaidka waana cumda maanta mubtadi weeyaan waxaa la rabaa damiir u laabanay mawsuulka bsarfi الnadari can mowqici craabihi ama mafcuul ha noqdo ama mubtada ha noqdo ama mudaafu ilayhi ha noqdo whuwa اlakhar aw mansuuban ama mansuub ha ahaado naxwu qowlihi tacaala wamaa camilat aydiihim wamaa maadi waa mowsuula bimacna aladi camilat waxaa weeyaan ficil maadi taada wa calaamatu taaniih aydii waa faacil marfuuc bidama muqadara cala lyaai manaca min duhuuriha hiqalu aydii mudaaf him mudaafun ilayh wاljumlaة min alficli wاlfaacili camilat aydiihim laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu maxduuf taqdiiruhu wamaa camilatu aydiihim ibnu hishaam wuxuu iri qara'a wuxuu akhriyay gayru xamzata iyo wاlkisaa'i iyo wa shucba waxay akhriyeen camilathu saddexdan ay aimaam wax aan ka ahayn camilathu ay akhriyeen bilhaa'i cala alasli wa qara'a haaulaai xamse iyo kisaa-i shucbana waxay akhriyeen bixadfiha waa maa camilat aydiihim aw makfuudan ahaaya bilidaafa mid lagu hoos dhigay ka qowlihi tacaala faqdi maa anta qaadin qoladii saxaaratu fircawn markay ilaahay rumeeyeen oo fircawn dhan ay ka noqdeen yow handaday ou yihi waan idin dilaya la uqaطicana aydiyakum wa arjulakum min khilaaf markaasay jawaabta ay ka bixiyeen iimaanka siduu ugu sugnaaday fiiri faqdi maa anta qaadin iimaanka hadduu ilaahay ku siiyo waqti dheerood sii jirtid ilaa aada u dhimatid sababtiisa ooma baahno qofaa laga yaabaa hadirtan qanaaca inuu qaato qanaacadiisana ay kaamil ay tahay yudaxi bikulli shay xataa binafsihi alatii bayna janbayh faqdi xukmi maa anta qaadin wixii adiga aada xukmi kartid iska xukmi annaga diinteena ka laaban mayno waa macnihi marka hadda fiiri faqdi waa ficil amar mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu anta waay yaa fircawn baa lagala jeedaa markaas maa anta ay ladii anta qaadin maadi waa mawsuula bimacna ladii mabniun cala sukuuni fi maxali nasbin isimka mawsuulka ah isaga wuxuu a bixasabi maa qablah waa la icraabaya mawsuul icraab gaar ela ma jirto sida ismu ishaarada kulligeed oo dhan mar mubtada u noqonaa mar mafcuul bihi u noqonaa mar mudaaf ileyh buu noqonaa marka anta waa mubtada damiir munfasila fi maxali rafcin qaadin waa khabaru mubtada marfuuc bdama muqadara cala lyaai lmaxduufati litiqaai saakiniin manaca min duhuriha hiqalu qaadiyun yay asalkeedii ahayd wاljumlaة min almubtada wاlkhabr anta qaadin laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu maxduuf taqdiiruhu maa anta qaadiihi iyo wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaan satubdii laka alayaamu maa kunta jaahila wa yaأtiika biاlakhbaari man lam tuzawidii marka beytkan waxaa leeyahay darfa ibn lcabdi waa beyt xikma ku dhisan waayo walidaalika ishtahara shuhrata eh, alabyaat almashhuura satubdii laka alayaamu maa kunta jaahila wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidii satubdii waxay kuu muujin doontaa laka ayuha almukhaatabu alayaamu maalmaha ma kunta jaahilan waxaad ka jaahil aheed bay ku muuqijin doontaa kulamaa marat calayka alayaam wa yaatiika bilakhbaari akhbaarna waxaa kuula imaanaya man lam tuzawid nidan adiga aada zaad iyo lacag siinin yaa bilaash kugu waramay marka satubdii laka alayaamu ma kunta jaahilan waa xikma mustaqila linafsiha liannu qofka insaanka kulamaa marat calayhi wa taala cumruhu wa marat calayhi alayaam khibraduu kasbanaa dhacdooyinka adduunyada ka dhacayo iyo wax asiga soo marayo wax badan uu ka jaahil yahay uu maalin kasta iktishaafaya waa mid midda kale oo yatiika bilakhbaari man lam tusawidi waxaa adduunyada ka dhacane cid inay kuu khabarta aada uga baahan tahay male inaad lacag ku bixisid oo ama aada zaad intaad u qaadatid safar aada u geshid liannu meeshood war meeshaada kuugu imaanaya liannu bini aadamka dabiicadiisa wuxuu yahay an yatanaaqalu lakhbaar maxaa la yiri maxaa dhacay maxaa labada qofood maanta markay kulmaan salaamu calaykum wacalaykum salaam haye maxaawar maxaa jadiid eh akhbaartii waa ayaa la bilaabaya ninkan hadda kuu khabrayane nin oo aada lacag siinaysid ma ah marka waxa weeyaan satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan maxalu shaahidka maa kunta jaahilan maadaas waay maadaas oo ismu mawsuul oo ayada fi maxali nasbi mafcuulu bihi ah jumladan kunta jaahilan ismu kaana iyo khabarkeeda iyo kaanadine waxa ay tahay laa maxalaha min alciraab yaa waxaa laleeyahay mawsuulkaas oo maada caaidkiisi aaweyn waa xadfan yahay macnaheedii maa kunta jaahilahu yay ka macno tahay aw makfuudan ahaya caaidkii mid lahoos dhiga bilxarfi naxwu qowlihi tacaala yakulu mima taakuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuun yakulu waa wuu cunayaa mima taakuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuuna macnaha nebigii ilaahay bay ku ay macnaha ay rabaan inay ku xaqiraan markaasaa waxay leeyihiin ninka amaad nebinimo rumaynaysiin oo waxa adiga aada cunaysiin idinla cunayo oo waxa aad cabaysiina idinla cabayo lianna waxay leeyihiin maa haadaa ilaa basharu mithlukum waxuu idin dheer yahay oo aad nebinimo ugu rumaysaan maba jiraanbo maa hada ilaa basharu mithlukum yaakulu mima taakuluun minhu yashrabu mima tashrabun xuug yahay marka hadduu nebi ahaan lahay waxyaala aan la aqoonin uu cuni lahaa si aa ah, waxaan la aqoonin u idinla cabi lahaa ama raashiin maba u baahnaan lahaynba oo waxay lamid tahay maa lihaada arasuulu yaakulu طacaama wayamshi fi laswaaqi sidaasay yidhahdeen hadduu rasuul yahay muusuuqa dhex soc socon lahay oo oo macnaha waxa weyaan raashin ou cuni lahay waxay ka rabaan sida malaaig oo kale inuu noqdo marka yaأkulu mima taأkuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuna ay minhu marka tan hore waa kan hadda yaakulu mima ay min maa waay min xarfu jar ma ismu mawsuul bimacna aladi mabniyun cala sukuni fi maxali jarin min maada horo taakuluuna ficlu mudaaricu marfuuc bithubuuti nuun walwaaw faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili taakuluuna laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu addamiiru اlmajruuru bimin minhudaas waay marka tan horo yaakulu mima taakuluuna minhu waxa weyaan siladii mawsuulkii caaidkeedi waa wada qabtaa midan dambe wayashrabuuna mima tashrabuuna tashrabuuna de silatu mawsuul noqota caaidkii aawe marka waa maxduuf oo ay minhu waay dala calayhi maa qablahu sidaas waa waxaan loo godfa loo godayne macnaha aayaadka ru'uusteeda balaaqadeeda la ilaalinaya yakulu mimaa takuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuun aayada ku dhamaata hadda haddii aayadda wayashrabu mima tashrabuuna minhu siday noqon kari lahayd fiiri ayib wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaan oo nusalii liladii salat qurayshun wanacbuduhu wainjaxada alcumuumu waxau leeya nusalii waan u dukanaynaa liladii rabbigii salat qurayshun ay u dukatay wanacbuduhu rabbigaas waan caabudaynaa wainjaxadahu lcumuumu wainjaxada alcumuumu dadka oo dhan ba ha diidaane marka hadalkiisa hadda ninkan waa fiican yahay hadduu qurayshka ula jeeda almuslimuuna minhum qurayshta muslimiinta oo nabi maxamed uu hormuudku u yahay ilaahaas ay caabudeen caabudaynaa kalaam saliim awa ah haddii laakiin qurayshtii gaalada ula jeedo ilaahooda waxaa weeyaan asnaam marka nusallii liladii sallat qurayshun hadda ladiidi waa ism mawsuul sallat qurayshun ficli faacil waa jumladan sallat qurayshun laa maxalaha min alcaraab ayna caa'iduha maxduuf fuhima min siyaaqi alkalaam ay sallat lahu quraysh saasay macnihii ka dhigan tahay wa fii hada alfasli fasligan asigee tafaasiilu yaa ku sugan kahiiratun badan laa yaliiqu biha uusan u qalmin hada almukhtasaru mukhtasarkan in lagu sheega aan u qalmin marka tafaasiilkaas hadda musanifka uu sheegay waxaan u malaynaya wuxuu ula jeedaa marka caa-idka la goynayo waxaa u shardi ah xarafka caa-idka jaray caa-idka xarafka jaray iyo mawsuulka oo u laabanaya waxa jaray inay isku mid yihiin hadda fiiri nusalli liladii sallat lahu quraysh haddaan idhaahdo liladiidaas hadda waxa waxaawaa mawsuulkii laan baa lagu jaray caaidka la goyne oo lahuda aana laan asna lagu jaray hadda wayaakulu mimaa tashrabuuna minhu aan soo qadarnay mintaas waxaa lagu caaidka waxaa lagu jaray min baynamaa mawsuulka horena min baa lagu jiro mimaa tashrabuuna la yidhi haddana waxaa shardi ah bimacnaa an yatafiqa alxarfaani aladii jara almawsuul waladii jara alcaa'id waa in isla waafaq noqdaan midda kale mutacaliqu lcaa'idi jaar iyo majruurka caa'idka ah meeshuu ku tacaluqayo iyo mawsuulka jaar iyo majruurkiisa inay haddana isku mid noqdaan waayo oo hadda fiiri liladii jaari majruurkeeda muxuu ku tacaluqaa nusali salat lahu lahu jaari majruurkeeda saladay ku tacaluqdaa sali nusali isku maado waay marka shuruudaas yay leeyihiin musanifka marka in la faahfaahiyo waqti dheer ay qaadanaysaa saasuu leeyahy ayib markaasuu leeyahy waa shibhu ljumlati thalaathatu ashyaa jumlada shibgeedana saddex shay baan kala jeednaa aldarfu naxwu aladii cindaka aljaaru walmajruuru naxwu aladii fi اdaari wالصifatu sariixatu wadalika fi silati al wataqadama sharxuhu marka al markii laga reebo oo haddii al mawsuul ay tahay siladeeda waa wasfiga ay gashay marka in la tafkiikiya unbaa lagu garan karaa inay mawsuul tahay mooye hore ayada lagama garan karo waana soo sheegno ina almuslimiina iyo wixii lamid awa ah marka jaari iyo majruurka yaan hadda inta ka galaynaa wa shardu darfi waljaari walmajruuri waxaa u shardiya ah, an yakuuna taamayni inay taam yihiina shardi ah ayib falaa yajuusu ma banaano jaa aladii bika taamiinka waxaa la yihahdaa layihi darafka iyo jaar iyo majruur in markii wax lagu tacaluqinayo in an tatima bihim alfaa'ida shay caam caamina inay ku tacaluqaan sidaasay taamku noqon karaan hadday jumladii ku dhammaystirmi wayso ama darafkii shay khaas ee lagu tacaluqiyo laa yatimu bihi alfaa'ida naaqis baa laleeyahay marka hadda naaqisku uu ku kusina wuxuu ku yiri falaa yajuusu ma banaano jaaa aladii kiibaa yimiday oo bika adiga ahay bika adiga kugu sugnay marka jaaa aladii bika maxaa laga faa'iidaysta jawaabti waa maya lianna aljaaru wa majruur waa gayru taamin waa walaa jaaa aladii kiibaa yimiday amsi shalay jaaa aladii amsi baa yimid macno ma bixinayso waa linuqsaanihima waxa kasaa-iyu kisaa wuxuu sheegay nasalnaa waan degnay almanzila baan degnay alladii mansilkoo albaarixata xalay ahay kayf markaasuu ku awilay ay aladii nasalnaahu albaarixa manzilkii xalay aan degnay yaan maantana ku laabanoon degnay macnay bixisay sax laakiin macnihii waxay ku bixisay bacda taqdiir maa yatimu bihi maa tatimu bihi alfaa'ida oo nazalnaahuda aan soo qadarnay marka qolada kale waxay leeyihiin ta'wiil maba loo baahna wixii haddii daahirkeeda ay macno bixi wayso maba banaanabu kisaa-i wuxuu leeyahay wixii daahirkiisa macno uusan bixinaynin laakiin in qudira lahu maa tatimu bihi alkalaam haddii soo qadara macnuhu bixinayo waa banaan tahay saas leeyahy wa idaa waqaca adarfu waljaaru walmajruuru silatan hadday dhacaan kaanaa waxay noqonayaan mutacaliqayni kuwa ku tacaluqo bificlin ay ku tacaluqayaan maxduufin la gooy wujuuban taqdiiruhuna istaqara iyo wixii lamida ay tahay waadamiiru aladii damiirkoo kaana mustatiran fi lficli ficilka damiirkii ku asturnayne intaqala minhu ficilkuu ka guurayaa ilayhimaa buu u guurayaa oo ila darfi waljaari walmajruur oo markaad tirahdid jaa aladii cindaka haddii aad tirahdid cindakadaas damiira ku jiro damiirkaasoo bimacnaa huwa a ah, oo ah damiirkii istaqara ku jiray markii lagu yidhah tafkiikina waxaad leedahay cinda darfu makaan mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira wdarfu mutacaliqu bificli maxduufin wujuuba taqdiiruhu istaqara markaasaad istaqara ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu ilى اladii wاljumlaة istaqara laa maxala laha min acraab lana silaة اlmawsuul wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli alfaacilu lmustatiru fi istaqara markaas saasay xaqiiqadii ku tahay laakiin markii si gooni ah oo aan aan aan macnaha si gaar loo fiirinin cindaka waxaad leedahay siladii weeyaan caaidkeedina huwa ku qadaran kayfa markii lagu yirahdo waxaad leedahay meesha istaqara hore waxaan u soo sheegnay haddii jaari u majruurka iyo darafka hadday dhacaan fii mowqici sila hadday dhacaan wajaba an yatacalaqa bificlin bikhilaaf maa low waqaca khabaran aw sifatan aw xaalan fayajuusu an yatacalaqa bismin mufrad aw bijumla eh, eh, maxaan ku ihahdaa ficliya liannahu sababta waxa weeyaan khabarka mufrad waa noqon karaa xaalada mufrad waa noqon kartaa sifada mufrad waa noqon kartaa laakiin silat lmawsuul mufrad ma noqon karto waa inay jumlo noqota walidaalika istaqara saasaa lagu soo qadaray markaasuu iri huma dul adaati midkii adawaadka u saaxibka ahayaa ku xigo macnaha waxaa weeyaan huma dul adaat bimacna ismu ladi alismu aladii curifa biladaat wa hiya al weeyaan cinda alkhaliili wasiibowey wuxuu leeyahay waxa wax macrifeeyo min almacaarif waxaa kamid almucaraf bilif walaam saasuu rabaa inuu musanifku yidhaahdo markaasuu wuxuu iri khaliil iyo siibaweyhi waa labadii sheekhoo naxwada u sheekh ahaa khaliil ibni axmed alfarahidi iyo siibaweyhi oo tilmiidkiisi ah waxay isku waafaqeen calaa maa yaquulu ibnu hishaam hunaa inay al hamzo iyo laam isla jira inay tahay wax wax macrifeynay la laamu waxdahaa laam keligeed ma aha ayb khilaafan lilakfash akfashka sagiir iyo kabiira loo kala magacaabo gaaliban yakuunu huwa alkabiir marka khilaafan lilakfash oo akfash wuxuu leeyahay almucarifu huwa laam waxdaha hamzada inamaa jii'at biha litawasuli biاnutqi biاlalif bilaam asaakina faqad wa takuunu al waxay noqotaa lilcahdi wax oo macnaha xasuus ah naxwu qowlihi tacaala fi zujaajatin izujaajatu fi zujaajatin hadda nakira waay azujaajatu zujaajadii marka midda labaad waa xasuusin oo midda hore lagu xasuusinayo haddii a tiraahde nin baan arkay oo aad u dheer fa darabtu rajula haddaa tira asiga naftigiisa waa ninkii aan kuu sheegay oo dheeray baan garaacay asoo nakira ah la sheegay macrifa lagu soo celiyey marka annakiratu idaa uciidat macrifa fahiya caynu luulaa baa la yihahda ayadii naftigeedii waa fii zujaajatin azujaajatu zujaajadaasne kaanahaa kowkabun duriyun wa jaaa alqaadi aada leedahay adigii nin baa wada hadlaysaan markaad leedahay qaadigii waa yimid mathalan qadiyaad isku haysateen nin baa la sugay qaadi ah marka jaaa alqaadi haddaan idhaahdo ninkaan wada sugaynay waa oo madaxa aan ku haynay dihnigeena aan ku haynay waa yimid waay ashaas cahdiyaa la aw liljinsi bay u ahaataa aljinsiya istiqraaq aljinsi ka qowlika weeyaan ahlaka annaasa dadkii waxaa halaagay addiinaaru wadirhamu dadkii waxaa dhameeyey marka waxaa lagala jeedaa annaasadaas jinsu naasi baa laga jeedaa addiinaar jinsu diinaar baa laga jeedaa addirham jinsu dirham macnaha waxaa weeyaan waxaa weeyaan annaas haddii la yidhaahdo jamiicu naasaa soo wada galay addiinaar haddii la yidhahdo jamiicu anwaaci addiinaar waxaa la mid e eh, wajacalnaa min almaai kula shayin xayin wajacalnaa waxaan ka yeelnay min almaai min jinsi ilmaai kula shayin xayin shay dhan oo nool asaskeeda biyaa u ah aw listiqraaqi afraadihi ama waxay u ahaataa listiqraaqi afraadihi jinsiya waaye afraadkiisoo dhan in la dhammaystiro waa naxwu qowlihi tacaalaa wa khuliqa alinsaanu daciifan wa khuliqa alinsaanu alinsaanu asha ku jirto waa aljinsiya listiqraaqi afraadihi macnaheedi waxa waaye wa khuliqa kulu insaanin daciifan insaan daciif ka marnaanay ma jirto walow boqorba ha ahaadee liannahu waad aragtaa oo maanta waxa weeyaan yactarihi nawaaqis maanta musqulo u baahan yahay biyuu u baahan yahay cid saaciduu u baahan yahay wahuwa boqorna weeyaan laa yastagni can dalika liannahu biabiicatihi khuliqa daciifan marka asaa musanifka noo faahfaahi doono annawcu alkhaamisu nooca oo shanaad min anwaaci almacaarifi kamid ee dul adaati midka adawaadka u saaxibka a waaye naxwu alfarasi wاlgulaami wاlmashhuuru bayna الnaxwiyiina ana almucarifa midka wax macrifay al weeyaan cinda alkhaliil al baa wax macrifays wallaamu waxdahaa weeyaan cinda sibaweyh hadda kalaamkii musanifka uu iskhilaafay sida hadda daahirkiisa muuqato markii hore wuxuu khaano keli isla geliyey siibaweyhi iyo khaliil buu hal meel isla geliyey haddana wuu kala saaray oo wuxuu iri laamti al isla jirta cinda alkhaliil ah laam keligeed naa haddana cinda siibaweyhi baynamaa matniga wuxuu ku sheegay cidda tiriyey laam keligeeda wax macrifaysa inuu akhfash yahay ee siibaweyhi iyo sheekhiisana meel israaceen markaasuu wuxuu iri sababta waxay tahay baa layidhi ikhtalafa anaxwiyuuna fi naqli can siibaweyh siibaweyh naftigiisa ilaan kitaabkiisa weyn meelo badanuu hamsada ku soo qaatay marka fii bacdi almawaadici waxaa laga fahmay midka wax macrifeeya inay al oo islawada jirta inay tahay walidaalika daraja caleyhi kathiiru min anaxwiyiina sidaas meelna waxaa laga fahmay waxa wax macrifeynaya inay laam keligeed tahay markaasay qaar sidaas way ugu nisbeeyeen wa calaa dalika musanifkii nafsuhu ikhtalafa fi naqli can sibawey mar wuxuu leeyahay alla oo dhan weeyaan marna wuxuu leeyahay laam keligeed waa wa naqala ibnu cusfuur wuxuu ka soo guuriyey alawala midka horo mid oo al inay wax macrifaynaysa can ibni kaysaan uu kasoo soo guuriyey wa thaani midka labaadna can baqiyati naxwiyiina oo ibn cusfuur wuxuu iri naxwiyiinta dhan isku waafaqsan tahay waxa wax macrifaynaya laam keligeed inay tahay ibni kaysaan keligiisa wuxuu iri alla oo isla jirtaa wax macrifaynayso fiiri naqliga aad uu kala fog yahay wa naqala bacduhum can ilakfashi qaarna akfashay sida kaysaan ka soo guuriyeen oo kale ugu soo guuriyeen wa zacama ibnu maalik wuxuu sheegay annahu laa khilaafa bayna siibaweyhi waalkhaliil isma khilaafsano fi ana almucarifa midka wax macrifayna al inay tahay wa qaala ibnu maalik wuxuu ri wa inama alkhilaafu baynahumaa waxay isku khilaafsayihin fi lhamzati azaa'idatun hiya miya am asliyatun inay wax wax macrifayna al oo isla wada wadatay inay tahay layskuma khilaafsan uri ibnu maalik laakiin haba labadooda waxba hawada macrifeeyaanoo laba adaatu tacriif ha wada noqdaane laakiin hamsada ku jirto mazaa'idaa ayadoo wax macrifaynaysa may zaa'ida tahay mase asliya weeyaan wastadalla calaa daalika midkaas wuxuu u daliishtay bimawaadica makaanyaalo awradaha uu soo arooriyay min kalaami sibwey inayna iskhilaafsanayn inuu caddeeyo you kalaamka siibaweyhi meelo badan uu ku sheegay you cibaaradiisa soo naqli ilaa fahma inuu siibawey sheikhiisa ku khilaafsaneen yaa hadalkiisa uu ku cad yahay ibnu maaligaa sidaas yiri wa maca dalika lagama sii yeelin khilaafka sidii buu u taagan yahay wa talkhiisu lkalaami waxa weeyaan ana fi lmas'alati halaatha madaahib aa ku jirto ixdaaha midkeeda ana almucarifa ama axaduhaa madaahibta mideeda ana almucarifa midka wax macrifeynayo al weeyaan wاlأlif aslun weeyaan haddii aad tiraahda alrajulu rajulkii nakiraday macrifou noqday kow waxa macrifayna hamse iyo laam isla jirta weeyaan waa labo labadoodina laba asal a waa mid zaa'id kuma jira saddextaas waa hal madhab athaani midka labaad ana almucarifa midka wax macrifaynaya al weeyaan oo isla jirto waاlalifu zaa'idatun laakiin alifta waxa macrifayso laakiin waa zaa'ido oo laama asalka ah athaalithu madhabka saddexaad ana almucarifa midka wax macrifaynaya allaamu waxdahaa laamta keligeed waay aliftana waxaa loola yimiday laamta maadaama ay reeban tahay hamsatul wasli ahaan weeyaanoo al waxay ka mid tahay hamsatul wasli xuruufta al keligeeday ka gashaa marka waa hamزة اlwصل jiئa bha liلنطq bilaam saakina keli a loola yimid wاlاxtijaaجu lihadihi الmadaahib madaahibtan tan in loo xujaysto oo xujayaalkooda la sheego yastadcii wuxuu sheeganayaa taطwiilan dheerayn laa yaliiqu bihada اlimlaa meerintan ayada aan u qalmin kitaabkan yar haddaan maanta dhan isku mashquulino ayuhumaa arjax min hadihi اlmadaahib waxaa weeyaan waraaqa dhaadheer bay naga qaadanaysaa kitaabkan mukhtasarka ana laa'iqu ma ah ayb fa ama alatii litacriif cahdi maya wa tanqasimu al waxay u qeybsantaa almucarifatu wax macrifayso ilaa thalaathati aqsaamin wadalika annaha ima litacriif alcahdi inay tahay wixii horo lagu xasuusinayo in loogu tala galay aw litacriif اljinsi jinsigii in lagu ogeysiiyo oo lagu baro aw lilistiqraaqi inay tahay fa ama alatii litacriifi اlcahdi mida cahdiga lagu macrifaynaya fatanqasmu qismayni labay usii qaybsanta lianna alcahda ima dikriyun in yahay mid oo lasoo sheegay wa imaa dihniyun mid madaxa ku kaydaysan inuu yahay faalawalu midka horo ka qowlika weeyaan oo ishtaraytu farasan faras baan soo aan gatay thuma bictu lfarasa faraskii asiga ahay yaan haddana gaday marka almadkuuru nakiratan huwa almucaadu macrifatan marka waxa weeyaan ay bictu lfaras almadkuur marka midkan ashan hadda ay ku jirto waxay ku xasuusinaysaa midkii hore loo soo sheego cahdigii waa dikri walow qulta haddaad tiraahdid huma bictu farasan yani ishtaraytu farasan huma bictu farasan haddaad tiraah lakaana gayra alfarasi faraskii hore midan aheenu noqon lahay ayib markaasaa waxaa leeyahy annakiratu ida uciidat nakiratan fahiya gayru اlأulى wاlmacrifatu ida uciidat macrifatan fahiya caynu اlأulى wاnnakiratu ida uciidat macrifatan fahiya caynu اlأulى sidaasaa loo jeedaa wاlmacrifatu idaa uciidad nakira ma jirtaa masamaya waxa weeyaan waa qowlka afaraad waxaa loo daliishtaa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran waxaa la yidhaahdaa yusrigii hadda fiirin aayadda horena waa nakiro midda labaadna waa nakiro fa faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran marka calaa hadihi alqaacida waa laba yusri ay kala noqonayaan islahayn liannahu kii hore waa nakiro kana waa nakiro annakiratu idaa uciidat nakiratan fahiya gayru اluulaa laba yusri buu ilaahay noo ballan qaaday baynamaa cusriga fi اlaaya اluulaa macrifa wاlaaya thaaniya macrifa faalmacrifa idaa uciidat macrifa hiya cayn اluulaa marka alcusriga waaxid waay walidalika ruwiya fi xadiid lan yagliba cusrun yusrayni hal culays laba fudaydka maqaalib noqon karo sidaasaa la yidhi marka eh, waxa weeyaan eh, waa wacdi oo nin kastoo culays ku dhaco yusri badan baa yani gaararka ka yaalo ayib marka wuxuu leeyahy musanifka waa alأwlu midka hore mithaalkiisii waxaa kamid oo dikriga ahay qaala allahu tacaala mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fi zujaajatin aلzujaajaةu kaanahaa kowkabun duriyun mathalu nuurihi ilaahay nuurkiisa waxaa lamid eh wuxuu lamid yahay ka mishkaatin fiiha misbaaxun mishkaat waa macnaha waxaa weeyaan qafaska faanuusta dhaladeeda ah oo misbaax ku dhex juriya almisbaaxuna fi zujaajatin misbaaxa oo faanuusta ka dhex taaganna wuxuu ku dhex jiraa gizaas gizaaskaasna wuxuu kusii dhex jiraa faanuusti shabageedii ama ama saabkeedii azujaajatune ka annahaa kowkabun duriyun markii iftiinka laga hoos daaro waxaa weyaan dhaladii iftiin dheeraad ahay u ziyaadinaya walidaalika waad aragtay nalalka kulligood waxaa loo dhexgelinaya gizaas waxaa loo dhexgelinaya inuu nuurku ka iftiimo marka yacni waxaa lagu tusinayaa aayadda tamthiil ahaan soo dhoweyn waay ilaahay nuurkiisa wax lala qiyaas qaada kara malaha laha walidaalika mutanabih yaa wuxuu iri intuu ninmuu intuu ammaanay ow iqdaamu camrin fi samaaxati xaatimin ilaa aakhirihi uu nin amiiri a ah ku magacaabay nin meesha fadhiyaa wuxuu iri amiirkii iyo walmaliku fowqa daalika buuri dad la yaqaano ninkan boqorkii tanaadnimadiisii macnaa deeqsigiisii xaatim uu lamid yahay geesinimadiisa camar uu lamid yahay macnaha xikmadiisa iyaas uu lamid yahay dad aad ku matashay buu markaasuu iri laa tunkiruu darbi laa tunkiru darbii lahu mathalan beydkii wuu iga maqan yahay ha igu inkirina buu iri inan dad maligi boqorkii inan dad asiga aan mithaal ahaan dadkaasuu mid yahay aan iri fa ina allaha daraba alaqala linuurihi min almishkaati ila gayri dalika ilaahay oo alla aad ba nuurkiisii wuxuu mithaal ahaan uu noogu soo qaaday soo noo fahamsiiyo inuu mishkaadki inuu lamid yahay ma ilaahay nuurkiisa wax yaroo anaga gacanteena ku daaran uu lamid yahay maya waay macnaha sidii anaga nagula fahamsiiye unbaa loola je walilaahi almathalu laclaa marka sidaasaan anigana kan ugu mithaal qaatay buuri marka wathaani midka labaad oo cahdiga digniga ana ka qowlika weeyaanoo jaaa alqaadi aa tiri idaa kaana baynaka wa bayna mukhaatabika ninkaad la hadlaysid haddii iyo adiga dhexdiina uu yahay cahdun eh, xasuus fii qaadin khaasin aada isku ogtihiin qaadi aad wada sugayseen qadiya idin dhextiile hadday jirto ood jaal qaadi ou ku yiraahdo macrifo bou noqonaya nooceedana waa cahdiya oo dihni ah qaadigiin madaxa ku wada haynay bay noqonaysaa horena uma aadan sheegin wa ama alatii litacriifi اljinsi midkii jinsiga in lagu macrifee loogu talagalayna faka qowlika weeyaan oo alrajulu afdalu min almar'ati atiri alrajulu bmacnaa jinsu rajuli afdalu min jinsi اlmar'a idaa lam turid bihi haddaadan ula jeedin rajulan bicaynihi nin gaar eh haddaad ula jeedin wala mra'atan bicayniha na gaar aadan ula jeedin wa inamaa aradta aada ula jeeday ana hada aljinsa jinsigan asiga eh min xayثu huwa meeshuu joogaba afdalu asaa ka wanaagsan oo ka fadli badan min hada aljinsi min xayثu huwa macnaha haddaad ujeedid rag iyo dumar haddaad ula jeedid dumarkaa fadli badan liannahu dumarka er, er, ambiya walaa rusul kuma jiraan midda kale qawaama ilaahay rajulka rijaalka uu sii min xaythu ljumla eh, haddana mahaamta ragga lagu kalifay dumarka laguma kalifin marka min xaythu arujuula afdalu min xaythu al aa lagala jeedaa walaa yasixu ma ansaxaya an yuraada bi haada ana kula waaxidin mid kasta oo min arijaali ah afdalu min kuli waaxidatin min annisaa ma ansaxaysa in loola jeedo lianna alwaaqica bikhilaafihi waaqica yaaba diidayabo nin kasta anaa kasta ka fadli badan taas ma ah laakiin isku aruurinteeda marka rijaal la aruuriyo bimajmuucihim waxay ka fiican yihiin bimajmuuci annisaa ayaa loo jeedaa lidaliil waxa weeyaan annaga maa hadda gaari karno صaxaabiyaati الnabiy sal اllahu alيه wasalam oo wayaأtii fi muqadimatihim khadiijaةu bintu khuwaylid caaishatu bintu الصadiiq faatimatu bintu muxamed umu salama wa wa wa dumarkaas fudlayaadka ah ragga haddii la yihahdo boqol kiiba sagaashan inaysan gaari karin a dhici karto marka ma aha nin kastaba naagu ka fadli badan yahay ma ahane laakiin ragga oo nebi maxamed oo nebi ibraahim iyo ay ku jiraan marka dhinac khaana la geliyo dumarkina khaana la geliyo oo laysu barbar dhigo raggaa guud ahaan fadli badan taasaa lagala jeeda ayib wakadalika qawlika wakadalika qawluka ahlaka annaasa addiinaaru wadirhamu waa lamid macnaha waxa weeyaan hadda naas oo dhan diinaar iyo dirham ma halaagin dad fiican oo zuhaad abaa jiro oo ilaahay uu ka badbaadiyey laakiin cumuuman dadka waxyaalaha lagu fidnay xoolaha ayaa ka mid ah. kalaa ina alinsaana layadqaa marka ma aha ana kula insaanin halaka bidiinaar wa dirham ma aha nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam khuyira bayna an yaciisha malikan aw an yakuuna cabdan fakhtaara an yakuuna cabdan lilahi tabaaraka wa tacala faqiir oo calooshiisa macnaha dhagaxyaal ku xiranaya min shidat aljuuc marka nin kasta oo annaga naga mid ah diinaar iyo dirham laguma halaagin ee qaar ka badbaadaa jirto laakiin min xayu alcumuum fitnada labadaas ku timaada wajacalnaa min almaai kula shayin xayin wajacalnaa min almaai ay min jinsi اlmaai waa laakiin hadda biyo kasta oo meel ku jiro asal uma aha dad oo dhan iyo bani aadam xayawaanaadka o dhan lagama abuurin laakiin biyahan meesha ku jiro jinsigooda biyaha kaloo caalamka dhan jiro yaa sabab yaa ilaahay ugu dhigay inay wax kasta noloshooda ay ku taagnaato ayib wa al haadihi hiya alatii yucabbaru canha waxaa laga cabiraa biljinsiya wa yucabaru canha ayda marna waxaa la yidhaahdaa bilatii ti libayaani almaahiya almubayina lilmaahiya wa bilatiina waa laga magacaabaa lagu magacaabaa yucabaru canha bilatii baa lagu cabiraa libayaani alxaqiiqa bayaanu alxaqiiqa ama waxaad tiraahdaa al libayaani alxaqiiqa ama al alجinsiya al libayaani almaahiya isku wada mid weeyaan wa ama alatii lilistiqraaqi midii istiqraaqa ay ugu sugnaatay fa calaa qismayni laba qeybay u kala baxdaa lianna alistiqraaqa imaa an yakuuna biictibaari xaqiiqati alafraad afraadka xaqiiqadeeda mid in loo fiirina inuu yahay waa suuragal aw biictibaari sifaati alafraad afraadka sifaadkeeda ayadoo loo fiirinaya istiqraaqi inuu dhaco waa dhici kartaa faalawalu midka hore oo listiqraaqi xaqiiqati alafraad ah naxwu qowlihi tacaala wkhuliqa alinsaanu daciifan wa khuliqa alinsaanu ay kulu waaxidi min jinsi linsaani daciif wa xaqiiqada insaanka mahmaa kaana daciif weeyaan waxaa layidhaha taas waxaa lagu garan karaa sida musanifka noo sheegi doono inaad tiraahdid mowqiceeda kulli in la dhigo wa khuliqa kulu insaanin waxaa lamid ah wاlcasri ina اlinsaana lafii khusrin ila اladiina ina alinsaana ay ina kula insaani fii khusrin haddaysan alshaas bimacnaa kuli ay ximbaarsanaan lahayn in wax laga soo reebo ila ladiina layidhah maba ansixi lahaynbo wthaani midka labaad anta arajulu weeyaan anta arajulu adigaa rag ah marka hadda ma aha rag oo dhan ninkan in soo dhex aruureen oo wixii bani aadam oo rajul oo dhan calooshiisa ay ku dhex jiraan ma aha laakin waxa weyaan aljaamicu lisifaati rijaali اlmaxmuuda bimacna anahu ijtamaca fiika min asifaati ma tafaraqa fii gayrika sifaadka bani dadka lagu ammaanoo dhan adiga kulansatay dabcan taas waa adag tahay inay u kulanto qof keligeed ilaa an yakuuna kالنabiي slى الlhu عlيه waslm iyo wixii lamid ah wa daabط اlأulى mida horo istiqraaqi xaqiiqati اafraad ah waxaa daabط u noqon karto an yasixa xuluulu kulin kulin inay degi karto maxalaha hadda xuluulu kula uu yiri an yasixa xuluulu kulin kuli inay degi karto maxalaha calىa jihati اxaqiiqa iyadoo xaqiiqa ah jihadeeda fa inahu low qiila haddii la yidhaahdo wa khuliqa kulu insaanin daciifan la saxa daalika midkaas waa ansixi lahay calaa jihati alxaqiiqa yacnii wax kasoo haraya ma jirto oo wa khuliqa kulu insaanin daciifan wax ka baxsanaya ma jirto xaqiiqadaas marka kulli baa booskeeda ansixi kartaa wa daabidu thaaniya midka labaad daabidkeedane an yasixa xuluulu kullin kulli inay degi karta weeyaan maxalaha ayada booskeeda calaa jihati almajaaz xaqiiqa ma aha fa inahu low qiila haddii la yidhaahdo anta kulu rajulin adigoo adiga ragoo dhanaa tahay lasaxa daalika midkaas wuu ansixi lahay calaa jihati almubaalaga macnaha wixii lagu xeel dheeraanayo ninkii aad aada u ammaanay anta arajulu adiga un baaba rag ee wax kaloo rag ahoo jira ma jiraan ay macnihii ka dhigan tahay taas macnaha waxa weeyaan ammaan ahaan waa ku ansixay laakiin xaqiiqa ahaan ma ahano rag asiga aan ahaynaa jira bal waxaa laga yaabaa sifaadka hadda asi lagu ammaanayo dad kaga badan inayba jiraanbo marka xaqiiqa ahaan kuma ansixayso kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam o kamaa ruwiya kullu saydi fii jawfi lfaraa kulu saydi yacni ugaarta dhammaanteeda fii jawfi lfaraa yay ku dhex jirtaa marka yani hal yucqal in eh, maxaan ku iraahdaa faraa waa giriga waa giri waxaa la yidhaahdaa giriga hilibkiisa wax u dhima inta la ugaarsada ma jiraan asaa ugu hilib mac dayib marka macnaheeda waxa waaye hilib kastoo macaan macaantiisa waxaa laga dhex helayaa girigaa laga dhex helayaa kullu saydi saydka dhammaantiisa fi jawfi lfaraa buu ku dhex jiraa macnaha waxa weyan hilib oo ugaar laga cuno mid kasto nooc kasta uu yahay macaantiisa waxaa laga dhex helayaa hal hada xadiid saxiix miya ama sameeye ay u baahan tahay in lagu laabto idaa tadakartu in shaa allah sa aquum bitakriiji marka waxaa la yidhi wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaano laysa cala allahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fii waaxidin laysa ma aha bimustankarin mid lagu inkiro cala allaahi ilaahay an yajmaca alcaalama dadkao dhan inuu kulmiyo fii waaxidin inuu ku kulmiyo ilaahay awoodiisa waa kari kara bimacnaa yacni ilaahay inuu sifaadkii bani aadamka lagu ammaanayo o dhan inuu nin u kulmiyo ilaahay waa awoodi karaa waxaana ka mid abuu ah leeyahay shaacirkii ninkan aan ammaanayaaba ka mid marka nooc min almubaalaga waay marka taas bay macnaheedii ka dhigan tahay oo ninkan ijtamaca fiihi min alkhisaal aljamiila maa tafaraqa fii gayrihi wa ibdaalu laami miiman lugatun ximyariyatun wa ibdaalu laami laamta oo la badalo miiman loo badalo lugatun weeyaan luqado ximyariya loo nisbay ximyariya waa lugatun min lugaati ahli اlyaman aw lugatun min lugaati bacdi qabaa'il اlyaman hadda aniga yaman baan joogaa sanca waan weydiiyey qoladaas ayaga qolo badanoo ximyariyiin la yidhaahaa jiraan oo qabiilka ku abtirsanay luqadii markaad weydiisad luqadaas way baaba'day luqaadkii ay qabaa'ilu qabaa'iluulyaman lagu aqooni jiray hadda way baaba-een lahajaad gaar ah ka baqiyati alcarab qolo kasta lahajay iska samaysatay oo asalkeeda imtidaad can luga alcarabiya ay tahay laakiin eh, waxyaalo badan ama dhawaaqa wax laga bedelay ama xuruufan jirin ah ah lagu daray ama waxyaalo muhima ah laga gooyey lahajaadkaasay wada yeeshteen marka musanifku wuxuu leeyahy luqatu ximyarin ximyar luqadeeda ibdaalu laami al al laamteeda oo la bedelo weyaa miiman loo bedelo waqad takalama anabiyu sal allahu alay wasalam biluqatihim ou ku hadlay id qaala inuu yiri laysa min birim siyaamun fi safar ou yiri laysa min birim siyaamun fi safar xadiidkii laysa min albiri alsiyaamu fi safar xadiidkan saxiix waaye oo asalkeedina waxay ahayday iyadoo nebiga uu soo baxay madiino oo jihatu maka loo socdo oo markaa kuleelkii aada u u batay nin baa dhacay baa layidhi markaasuu wuxuu arkay nabiga dadkii oo ku hareeraysan meeshaa maxaa ka dhacay baa alow idi markaasuu uhi fulaanoo sooman soonkia inta ku adkaaday uu miir daboolmay baa layidhi markaasuu nebigu wuxuu ri leysa min albiri alsiyaamu fi safar yacni ma kamid ma aha ilaahay wax loogu dhowaanayo adigoo musaafira ah inaad soontid marka xadiidkaas waxaa loogala jeedaa baa layidhi xaalada ninkaasoo kale ninka gaara inuu soom inuu soomo ilaahan ugu dhowaana inuu yidhaahdo dhawaasho ilaahay maaha lannu naftiisu dhaawac u gey laakiin soom haddii uu safarkii sahlan yahay oo dhib uusan kugu imaanaynin wa an tasuumuu khayru lakum oo soomka dhexdiisa lagu sheegay marka calaa ictibaara loo yiri marka xadiidka lafdi ahaantiisa laysa min albiri asyaam fi safar saxiix laakin hal nataqa nabiyu ficla bitagyiiri al bilmiim hada lam yahbut walidaalika waxay u baahan tahay eh, taakud liannahu waqtigaas nebiga ah ou leysa min albiri siyaamu fi safar ou leeyahy waa sanadkii sideedaad waxaana la dhex joogay beyna maka walmadiina lam takun hunaaka xaaja inuu nebiga markaa uu dadkii oo asiga yaqiinay oo dee quraysh ay ugu badnaayeen inuu lahjadoodii bedelo oo lahjatu qowmin hadduu nebiga yeman imaan lahaa oo qoladaas uu la kulmay inuu luqadooda muxaakaad ula sameeyo baciid ma ahaan lahayn marka taxqiiq badan ay u marka waxaa ka mid ah waka qowli shaaciri daaka khaliilii waduu yuwaasilunii yarmii waraa'ii bimsahmin wamsalima daaka midkaas khaliilii weeyaan aniga wadaageygii waduu ay ladii kii weeyaan yuwaasilunii aniga i xariirinay yarmii wou gamayaa waraa'ii aniga gadaashayda bimsahmin bisahmi aniga inuu i difaaca awgeed you gadaashay intuu dadkii eryana inuu iga dib marow iga reebayaa macnaha waxaa weyaan eh, leebabkii buu gamaya iwamsalimatin iyo dhagaxyaashi alaxjaaru sagiira yaa lagala jeeda ama alaxjaaru salba axjaarta ad adag daaka marka maxalu shaahidka shaacirkii oo reer ximyaraa wuxuu iri yarmii waraa'i bimsahmin bisahmi wamsalimatin ay wasalima iyo dhagaxyaalkii sidaas baa lagala jeedaa ayb wاlmudaafu ilى waaxidi mima dukira wa huwa bxasabi ma yudaafu ilayhi ila اlmudaafa ilى اdamiiri fakalcalami inta matnigii waay macaarifti buu tirinay aلdamiir wاlcalam wa ismu اlishaara wa smu اlmawsuul wاlmucarafu biاlalif wاllaam waxaa u dambeeya wlmudaafu yaa macaarifta kamida mid la idaafay ilaa waaxidin mid oo mima dukira shantii aan soo sheegnay midkii loo idaafeeyo asna macrifou noqonay hadda hadda ghulaamun nakiro waay ibnu nakiro waay haddii la yidhaahda haadaa ibnu caliyin haddii la yidhaahdo khalaas ninkii cali yaqiini wiilkiina wuu garanaya wiilkii nakirad ahay muxuu ku macrifoobay likownihi udiifa ilaa caliyin saas waay wa huwa mudaafkine min xayثu daraja bixasabi maa yudaafu ilayhi wixii loo idaafeeyu la darajo yahay yacni mudaafka macnaha macaarifta darajay kala lahayd damiira ugu horeeyey isim calamaa ku xiga ismu ishaaraa ku xiga wahaakada marka mudaaf ilaa waaxidi min hadihi اlashyaa waxa weeyaan mid kasta midka loo idaafeeyu la darajo yahay haddaad tiraahdid haadaa midkan ibnu cumar weeyaan sidii cumar uu darajada labaad macaarifta ugu jiray yaa ibniguu loo idaafayna aabiisuu la darajo yahay kulu ismin birutbati maa udiifa ilayh ila almudaafa ila damiir midkii damiir loo idaafay waxaan ka ahayn oo kaas muxuu la darajo yahay fakalcalami haddaad tidhaahda ibni damiirkaas oo mudaafu ilayhga ya-da ah iyo ibnigii oo macrifo ku noqday ibnigii mamuuxow la darajo yahay mudaafu ilayhi mou la darajo yahay maya waa ka darajo hooseeya leesh musanifkaa shaarixa kugu sheegi doono markaasuu ri annawcu saadisu nooca oo lixaad oo min almacaarifi kamid eh maa udiifa wixii loo idaafeeyaa layidhah ilaa waaxidin mid oo min alkhamsati almadkuura shantii lasoo sheegay ah naxwi yaa ghulaami oo kale weeyaan naxw ghulaami dheh ghulaamkaas hadda macrifo wuxuu ku noqday ya-da loo idaafay ninkii adiga ku yaqaano wiilkaadana wuu yaqaana wa ghulaamu zaydin ghulaamkii calam ah loo idaafay zaydka wa ghulaamu haadaa ghulaamkii waxaa loo idaafay ismu ishaara macrifo u noqday wa ghulaamu aladii fi daari asigoo loo idaafay mawsuul wa ghulaamu alqaadi mid alwataa loo idaafeey wa rutbatuhu asiga darajadiisa fi tacriifi ou rutba ku leeyahayne ka rutbati maa udiifa ilayhi isim kasta oo la idaafeeya midka loo idaafeey la darajo yahay falmudaafu ila alcalami midka calamka loo idaafeey fi rutbati alcalam wاlmudaafu ila alishaarati fi rutbati اlishaara wakada albaaqi inta kalena waa lamid ila almudaafa ila lmudmar mudmar midkii loo idaafeeye maahine falaysa fii rutbati mudmar mudmarkaas lama darajo aha wa inamaa huwa fii rutbati alcalami waa ka hooseeya waاdaliilu calaa dalika waxaa arintaas dhalisane waxay tahay annaka taquulu waxaad leedahay marartu bizaydinaan soo maray zaydkoo saaxibika adiga saaxibkaadi ahaa fatasifu alcalama calamkiio zayd e waad ku sifaynaysaa bilismi baad ku sifaynay almudaafi ila almudmari zayd oo calam ah yaa waxaa lagu sifeeyey saaxib saaxibkii waxaa loo idaafeeyey kaaf falow kaana marka haddii saaxibkii lafdiga ahay ou noqon lahay fii rutbati lmudmari midka loo idaafeeyo kaafka halou duula darajo ahaan lahay la kaanat isifatu sifadii oo saaxibka aheed waxay noqon lahayd acrafa min almawsuufi midka ayada lagu sifeeyo zaydka ah yay ka macrifo badnaan lahayd wadalika laa yajuusu cala alasaxi midkaasna ma banaana sida saxiixa liannahu haddaa tiraahdid marartu bizaydin asal sifa mawsuufkeeday raacdaa saaxibki waa sifo zaydna mawsuuf waay marka almawsuuf yatbacu sifatahu fi icraabihi wa fii macrifatihi wa tankiirih ayib marka saaxibkii oo taabic ah mawsuufkii oo matbuuca inay ka macrifo badnay noqonaysa haddii la yidhaha saaxibika waxay la darajo tahay damiirkan oo damiirkii liannahu acraf min alcalam marka khalal baa dhici lahay wa khuruujan min daalika yaa la yidhi almudaaf ila damiiri adnaa daraja mima udiifa ilayhi wallahu aclam w sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waalihi wa saxbihi ajmaciin